بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله فصل كان sheekhu wuxuu kaga warramayaa raximahullah waxaa loo yaqaano as-saa-il saa-ilkuna waa qofka qof soo weerara isaga oo doonaya inuu dilo ama xoolihiisa u qaato ama cirdigiisa meeluu kaga dhaco qofka isaga waxaa loo sharciyey inuu naftiisa difaaco iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba haddii difaacaasi uu naftiisa difaacayo iyo maalkiisa uu ku dhinto isagu waa shahiid haddii ciddii soo weerartay oo saa-ilka ahayd uu markaa uu dilo ama dhaawacba u geystana qofkaasi wax magdhow ah ama mag ah oo uu leeyahy ma jirto waman qusida qofka loola qastiyo biaadan dhib fii nafsihi naftiisa loola qastiyo aw maalihi ama maalkiisa loola qastiyo aw xariimihi xariimka oo dumarkii weyaan dumarkiisi faqaatala can dalika arrinkaasi ka dagaalama oo waqatala dabeetana qofkii soo weeraray dila falaa damaana calayhi damaan korkiisa ahaada ma jiro alg markaa damaanka yacni wax magdhow ah qofkaa dilkaa uu dilay magdhow laga weydiin maayo magdhow mag bimacnaa mag la weydiin maayo xariimkuna waa dumarkii weeyaan markaa taasi waa intaasi qofkuna marka lasoo hororo ee lasoo weeraro ciddan soo weerartay ee doonaysa inay naftiisi disho ama maalkiisa qaadataa waxau noqon doonaa qof muslimi qofku iyo gaalunbuu kala noqon doonaa hadduu gaal yahay inuu iska celiya waajib weeyi hadduu muslim yahayna naftiisa iyo maalkiisa inuu difaaca waajib ku lakiin cirdigiisa inuu difaaca waajib ba ku noqonaysa qofka muslimka soo weerarayna wuxuu ku celinayaa kolba alashal falashal haddii uu qayl kaga tegayo waa ku qaylinayaa haddii uu maaragtay gacantuu kala dagaalamo kaga tegayo gacantu kala dagaalamaya hub yaxuu qaadan maayo wahalmajar wa calaa raakibi daabati qofkii daabadda fuushanaa korkiisa waxaa ah damaamu maa shay magdhowgii atlafathu daabatuhu daabadiis markaasi ay baabisay wa calaa raakibi daabati qofkii daabadda fuushanaa ka waa gaadiidka gabadhi hore gaadiidku wuxuu ahaa xoolaha sida fardihii oo kale dameerihii oo kale baqashii oo kale awrtii oo kale waxaase la fulay iminkana waxaa la mid noqonaya baabuurti marka qofka gaadiid fuushan ee gaadiidkii uu fuushanaa uu wax baabi'iyo waxa uu baabi'iyey waa uu magdhabaya markuu gaadiidka isaga uu fuushan yahay oo markan uu fuushan yahay wuu kaantarooli karayaa wuu wuu celin karayaa hadday sii dayn noqotay hadday soo celin noqoto labadaba waa awood buu leey markaa shaygii isagoo oo fuushan haddii shay baabiiso taksiir buu sameeyey gaboodful buu sameeyey marka wuu magdhabayaa wy waay daabadaas ha noqoto tii isagu iska lahaa ama ha noqoto miduu soo kiraystay ama mid uu soo ammaanaystay ha noqoto loo soo dhiibay intuba isku mid weeyaan xooluhuna sideedaba markaa eh, iyo dadka beeraleyda qolada xoolo xoololeydihina sida xadiiska kusoo aroortay habeenkiiba xoolahooda ilaashanayaan qolada beeraleydiina maalintii laakiin curfigu hadduu isbedelo oo curfiga uu ku dareero in dadka xoolaha lihi ay maalintiina ay ceshadaan dadku hadday saa u yaqaanaan curfiga oo beeraha ay ka celinayaan waxay noqonaysaa maalintiina inay ceshadaan oo waxa ay xoolahoodaas ay baabiyaan way magdhabayan in haddii celin waayaan faslu wayuqaatalu ahlu lbaqi fasalkana wuxuu kaga warramayaa buqaadda waxaa loo yaqaano marka buqaaddu waa qowm min almuslimiin yakhrujuuna can طaacati اlimaami alxaq waa dad muslimiinta ka mida oo daacadii imaamka ka baxaya wax waajib ku ahaa ayay diidayaan oo matalan zakadii oo kale iyo waxaa la midka waxyaabahii ku waajibay ee laga rabay inay la yimaadaan ayaa ay diidayaan dadkii muslimiinta ahaana way la dagaalamayaan bannaanka u baxayaan quwad awood bay leeyihiin <clears throat> way ka hor imanayaan xaakimkii way la dagaalamayaan iyagoo oo ta'wiil wata ta'wiil haddii inay ta'wiil wadan maya iyada imaamkan ay la dagaalamayaan shardi ma aha inuu noqdo caadil hadduu doono ha ahaa waa isku mid weeyaan wax farqiya ah ma kale waxaa shardiya un inuu muslim yahay wa yuqaatalu ahlulbagyi ahlulbagiga waa lala dagaalami doonaa bihalaaثi sharaaida saddex shardana lagula dagaalami doonaa an yakuunuu inaynu ahaadaan dadka ahlubaqi yihiin fii manacatin dad awood iyo quwad leh inay markaasi yihiin wa an yakhrujuu iyo inay ka baxaan can qabdati limaami imaamka qabdadiisii iyo suldadiisii inay ka baxaan awooddiisii gacankuhayntiisii bay ka baxayaan wa an yakuuna lahum iyo inuu ahaado ta'wiilun ta'wiil ta'wiil kaasoo saa'iqun meelmar leh oo muxtamira walaa yuqtalu la dili maayo casiiruhum koodii lasoo qafaashay la dili maayo walaa yuqnamu maaluhum maalkoodana la qanimaysan maayo walaa yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacaana la dhaawac dili maayo oo lassi kaba raacin maayo waay wayuqaatalu ahlulbagyi dadka ahlulbagiga waa lala dagaalami doona yaa la dagaalamaya alimaam imaamka la dagaalamaya markaa waxaa kale la akriyay wayuqaatilu marka yuqaatilu marka la idhaho ficilku muqayursiiqo mabniyu lilmajhuul wayuqaatilu haddana dha ficilku musamu noqonaya marka waxaa wayuqaatilu alimaamu imaamku kula dagaalami doonaa ahla albagyi marka ahladana waa la kor dhami doona markaas oo markuu markuu ficilku musamo noqdo ahlu mafcuul bay noqonaysa waa la kor dhabaya lakiin ficilka haddii iminkasana wayuqaatalu ahlu ahlu naar faacilki u noqonay marka cidda la dagaalamaysa waa imaamkii weeyaan imaamka ayaa la dagaalamaya haddaba wayuqaatalu la yidhaahdo oo ficilka mabniyu lilwujuh laga dhigo waa imaamkii cidda la dagaalamaysa haddii ficilka musma ka dhigna da waa waadixba wayuqaatilu alimaamu ahla albagyi ahlbagyi la dagaalamaya ahlulbagyiguna waa dad xadgudbe weeyaan ilahay ba wuxu wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtatluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhraa faqaatilu alatii tabغi xataa tafiya ilى amri اllah fain bagat ixdaahuma cala اlأkhraa faqaatilu alatii tabغi taa bagyigi la timid baa lala dagaalamaya marka qolada ahlulbagyiga waa inaga sheegnayo waa dad muslimiinta ka mid a oo imaamka daacadiisii ka baxay nimanka daacadiisi bay ka baxaynaya waayo marka in la adeeca xunkiisa maxay waa waajib daacadiisi bay ka baxayaan marka wayna la dagaalamayaan waxaa dhici kartaba inay waxyaabihii xuquuqdii lagu lahaa inay diidaan xuquuqdii lagu lahaa xuquuq waajiba baa jirta sekadii marka la bixinaya haddii sekadiiba diidana anu seka bixinba mayno de waa ahlulbaqi baa lala dagaalamaya marka manaa quwadii awood ay leeyihiin waay dadka muslimiintana waxaa waajib ku ah imaamka muslimiinta ahee qoladaasi ay ku baxeen aacadiisii ay ka baxeen marka uu la dagaalamay inay raacaan ay la dagaalamaan baa waajib ku ah intaa ka horeysana waxaa isaga laftiisa waajib ku ah waxa ay ka cabanayaan haddii nimanku niman cabanaya yihiin waxay ka cabanayaanna wax macquula uu yahay ulmi oo kale hadday ka cabanayaan ulmiga inuu zuuliyo baa laga doonay ulmiga inuu inta aanu la dagaalaminna waa inuu culimo u dira oo dha maxaad ka cabanaysiin sida oo kalena waxa weeyaan dawaaniya xusuusiya waajibka saaran xusuusiya culimada u diray haddii ay ku guulaystaan wanagsan hadii kale oo la sidii uu sameeyey waxa weeyaan cabdillahi bn cabaas waktigii cali uh, bn abi aalib radia allahu canhu iyadoo iyadoo faahfaahsanna waynu arki doona insha allahu tacaala waay marka wuxu ui yuqaatulu ahlulbaqyi ahlulbaqyiga waa lala dagaalami doonaa imaamka la dagaalami doonaa bialaai sharaa'id saddex shardaana lagula dagaalamay shardi koowaad waxa way an yakuunuu inay ahaadaan ninka nimanka buqaadihi fii manacatin manacada waa loga tega ay fii shawkatin wa quwatin quwad weyna leeyihin iyo awood niman hubaysan waa inay yihin oo dagaalamaya wuxuu iska celinaya oo awood leh waa yihiin wixii aan awood lahayn baa ku baxay ahlulbaqyi la odhan maayo wa an yakrujuu shardiga labaadna waxa wey inay ka baxaan can qabdat اlimaami imaamka qabdadiisii qabdadu waa gacan ku-haynti suldadiisii imaamka suldadiisii iyo awooddiisii iyo gacan ku-hayntiisii bay ka baxayaan oo banaanka u baxayaan iyagoo is urursanaya dabeetna way dagaalamayaan marka shardigaana waa in la helaa waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxay waa an yakuuna lahum waa in ahaado ta'wiilun saa'iqun ta'wiil saa'iq waxa weeyaan ta'wiil bay wataan muxtamil ah oo meel mar leh waxay culimadu ku tusaaleeyeen waxay yidhaahdeen maalan waktigii cali bin abi aalib radi allahu canhu uu xukunka qabtay qoladii ahlu safiin iyo saxaabadii qaarkood ka hor yimid cali bin abi aalib oo caaisha ka mid ahayd radi allahu canha waxay yidhaahdeen cali waxa uu garanayaa nimankii cuhmaan dilay horta kuwa hala soo qabto oo xukunka hala hor keeno marka maadaama cali garanayo waa inuu soo qabtaa ila waxay dileen khaliifka muslimiinta dileen ka tawiilkoodu waa saaiq meel mar buu leeyay waa muxtamil marka wayna tawiilkaa leeyahy maxaa ku baxay inaan tawiil ba lahayn sida kuwa maanta oo kale addunya lagu dagaalama war maydaan arki kursi baa lagu dagaalama kursigu waa addunya xataa khawaarijtu waxay dhahan culimadu khawaarijtu waxay ku dagaalamayaan iyaga laftoodu maal iyo adduun adduunba u dagaalamayan wax kaloma dagaalamayan markaasa la weydiiyey markaasu waxay yidhaahdeen waxay u dagaalamayaan inay kan meesha ku ku fadhiya ka riixdaan meesha oo kursiga ku fadhiya iyagoon ay ku fadhiistaan mina adduunya ahayn ilan kursigan lagu fadhiya waa adduunya diin maaha kursigan lagu baratamaya ee madaxtinimadu waa adduunya wey marka kuwaas adduunya ku dagaalamayaan iyagu wax ta'wiilana ma leh tawiilanana waay marka imse shardi ba nogu dhigay saddexdaa shardi saddexdaa shardi haddaa la helo buqaad baa la yidhaahdaa khawaarijtii buqaaddu way isa shabahaan oo wuxuu noqonayaa nin kasta oo khaarijihi waa ahlu baqyi buqaaddu kamid yihi laakiin buqaad kastaa khawaarij ma buqaad kastaa khawaarij ma waay haddaba imaamkii wuu la dagaalami doonaa markay qabdadiisa uga baxaan waa lala dagaalami doonaa dadkaa lala dagaalamaya waa muslimiin gaalama axkaam baa ka dhalanaysa axkaamta ka dhalasinu sheegay walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhum koodii lasoo qafaashay la dili maayo haddaa ragga lasoo qaqabto la layn maayo asiirkoodaasi walaa yuqnamu maalum xoolahoodana la haniimaysan maayo oo xoolihii ay ka yaaceen haniimo noqon mayso ayagaa iskale waa qof muslimo xoolihiisii weeyaan qofka muslimkaa xoolihiisa in la qaataana ma banaana marka xoolaha isagaa iskale maalkiisaas walaa yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacaan la dhaawac dili maayo oo isagoo dhaawaca la siisii kaba raacin maayo oo la dili maayo waay marka lasoo qabtana waa la xabisi waa la xidhi doona hubkana waa laga qaado ilaa inta toobadooda ay asaxayso oo dad wanaagsan oo aan dib ugu noqonin loo arko hubka waa laga haynaya kooda ku dhinta dagaalkana mag male waxaana la odhan maayo waxa weeyaan hala bixiyo magdhowgiisa hala bixiyo lama odhanayo magdhow ma yeelan waay kolle wa soo khulaasay sheekhu intana oo ka faahfaahsan yahay waaynan arkayna insha allahu ilahay idinkiisa faslun oo man ibtada can lislaami istutiiba halaaan fasalkana wuxuu kaga warramaya sheekhu almurtad qofka murtadka ah murtado maxaat murtadku waa qofkii diinta ka baxay wey qof muslim ahaa oo islaamnimadii iyo diintii ka baxay walciyaadu billah waa min afxashi anwaaci اlkufr gaalnimada waa nooca ugu xun weeyaan ya qof muslim ahaa oo islaamnimadii ka noqday oo ridoobi diintii ka baxay aad bay markaa waxa weeyaan u xun tahay islaamnimadana waxaa lagaga baxaa hadal waa lagaga baxaa ficilna waa lagaga baxaa ictiqaadna waa lagaga baxaa shakina waa lagaga baxaa qofku hadal buu kaga bixiyo erey uu yidhi ayaa diinta ka saaraysa ilaahay oo caayo subxaanahu wa ama rasuulka moxameda calayhi salaatu wasalaam oo caayo aflagaadeeyo diinta waa kaga baxaya iyo aqwaal kaloo fara badan oo dee diinta laga baxa jira nawaaqid islaamka waa idinka arkay waxyaabaha islaamka buriya marka qowl hadal hadal waa lagaga baxaa ficilna waa lagaga baxaayo qofku haddii uu ficil gaalnimo a la yimaado diinta waa ka baxaya sida kitaabka qur-aanka ah oo meel qurna uu ku tuuro ama suuliga uu ku rido ama uu ku istaago ama uu sanam u sujuudo ya sanam hadduu sujuudana waa saasoo kale wey isagoo mukhtaar de horta shuruud baa isagoo mukhtaara haddaan lagu qasbin haddaan lagu qasbo la waa lagu dilaya ama sanamkuu sujuud iyado waa baab gaaro wey ficilna waa laga baxa ictiqaadna waa laga baxaa qofka hadduu ictiqaado oo u rumeeyo adduunkan kala daberitaanka ilaahay uu kala daberayo cid kaloo la dabertaa inay jirto ilaahay iyo sheekh hebelba addunyada iyaga kala daberaa cadceedan iyaga ilaahay waxaa la wadaa sheekh hebel baa la wadaa habeenkani maanta is saas oo kale roobkan da-iyo hebel sheekh hebel baa inoo keena waxaa qofka hadduu ictiqaaday iyadan waa kufri wey waa gaalnimo shakiyo qofku hadduu shakiyo oo ilaahay jiritaankiisa ka shakiyo ama kitaabka qur-aanka uu ka shakiyo ama rasuulka uu ka shakiyo ama qur-aanka aayado kamida ah uu ka shakiyo iyaduna waa kufri waa gaalnimo wey maaha keliya shay keliya un maaha waxa diinta laga baxaa intaaba diinta waa lagaga bixi kara kutubta tawxiidkana da marka dhiganaysiin waad ku arkaysiin insha allahu ya nawaaqasa kuma dhigateen bal ah, waad arkaysiin insha allah waay haddaba qofkaa ridooday ayuu ayuu naga warramayaa khulaasadeedii waman irtada cala alislaami qofkii islaamnimada ka ridoobe ka noqda istutiiba waa laga tooba dalbi doonaa halaaan ay halaaata ayaam saddex maalmood baa laga dalbanaya saddex maalmood baa odhan doonaa toobadkeen oo ka noqo waman irtada qofka ridooba cala lislaam islaamkii ka noqda istutiiba halaaan waxay culimo yidhaahdeen in saddexdaasi laga saddex cisho laga dalbado inuu toobad keeno ya saddex shan loo qabto la ku toobad keena ma ba mise waa sunne maa waa sunne waajib maa culimadu waxay mar alle markaa hurdooyo la toobad keen haduu toobad keeni waayo waa la dilay waa la dilay oo rasulku wuxu man bedela diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila waxaa kale rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu damu mriin muslimin qof muslima dhiiggiisa inuuna banaanayn oo laa ilaha illa اllah moxamedun rasuul lah qiraya ila biixdaa halaaثa saddex arrimood midkood mooyaane saddexdaasi waxaa ka mid ahaa annafsu biالnafsi wالthayib الzani wاlmufaariqu lidiinihi altaariku liljamaca qofka diin diintiisii ka tegey ee jamaacada muslimiintana iskaga baxay kaanisna waa la dilay marka qofku hadduu diinta ka baxo ya halkan shubahaadka dadkay keenaan waxaan qofku dadka qaar waxay ka odhanayaan wax ridalala mama jiraba sunadii rasuulka inkarayan kuwaas suma ahlu cilmiguna way ku ijmaaceen way isku raaceenba iskumaba khilaafinba maxay kutubta culimadu ugu qoreen xadka riddada imika halka maxay noogu yaalla riddada maxay uga warramayaan haddayna jirin wax ridda la yidhahdo haddayna jirin a'imada muslimiintu kutubtooda dhan bay ku qoreen haddii xadiid tahay haddii fiqi tahayba baabku la dhaha kitaabu ridda bay iy wada baabaysteen bay ka wada hadlay kaga hadlay bay khilaafin dad baa imika soo baxay inkirayaba oo odhanaya wax riddo la maba jiraba oo nusuustaba diidayaba ma aragta qofku waa xor caqiidadiisa xor buu yiri wuxuu runugu sama laakiin halad wey marka halkan kolley maaha ah, mararkana insha allah ka hadda xorriyadday xorriyadday sheegayaana qofku waa xor laakiin xornimadu waa muqayad muطlaq maaha xoriy xori xorriyadda maxay waa muqayad muطlaq maaha qofku hadalka xor buu yahay lakin wax kasta kuma hadli karo afcaashiis xor buu yahay laakiin waxa uu doono ma samayn karo iyaga laftooda gaalada laftooda dadka xorriyadda ugu baaqa ee yidhaahdaa dadku xor weeyaan ya xoriyadda waxaa la dhahda iyaga laftoodu agtooda maaha mid mutlaq oo sii daysan qofku wuxuu doono samayn karee maaha maxay qawaaninta u samaysteen maxaa jeelasha u samaysteen maxay maxkamadaa u samaysteen qaanuun waxa dejisteen qofka ka hor yimaado da waa la qabanaya xor maaha hadda soo ma marka xorriyaddu sideedaba qofka yidhaahda waa mutlaqo waa la sii daayayo wa marka waxa weeyaan eh, xidhayaa ma jiro iska hadlaya waba kama jira dhulkaa gaalada ee xorriyadda dadka ugu baaqaya meelaha qaar ka mid a ah dumarku inay xijaabku xidhaan waa mamnuuc qofku wax xorweyn muu daayana madaxa inay asturaan waa ka mamnuuc qofku xor buu yahay mau daayana gabadhan mar isqaabisa hadda la hahdo waa sidee waxna xor bay tahay odeetana way xijaabtay maxaa xor iyaduna laakiin maya maya cankaa maaha waa wax kale marka xorriyadda la ay sheegaan gaaladu waxba kama jiraan dadka muslimiinta unbay ku afgobaadsadaan oo dad muslimiintu way doonaya ma ku kaxaystaan diintoodana kaga kaxeeyaan ya xor baa tahay laakiin xornimadaadu xorka waxaa xor u tahay maaha mutlaqa been baad sheegaysaa maaha oo dadkaad xamanaysaa maaha oo dadkaad dhaleecinaysaa maaha oo dadkaad dilaysaa maaha waay ad waa intaas wuxu uhi fa intaaba sheekhu hadduu toobad keeno qofka murtadkiihi waxa weeyaan de qubila tawbatu tawbadiisa waa la aqbali wailaa qutila haddii kale waa la dili doona walam yugasal la maydhi maayo walam yusali caleyh laguna tukan maayo walaa yudfan fii maqaabir muslimiin maqaabirta muslimiintana lagu aasi maayo marka xukunkii ka dhashay qofkii murtadkaabuu inoo sheegay fain taaba hadduu toobad keeno jawaabta way go-antay tawbadiisii waa la aqbalay oo dee dilki waa ka baaqsanaya wey hadduu toobad keeno dilki waa ka baaqsanaya wailaa qutila haddii kale waa la dili doona mar hadduu toobad keeni waayo waa gaal waa la dili doona marka axkaamtii gaal gaalada ku dareemaysa oo walam yuqasal la meeri maayo walam yusalla caleyh laguna tukan maayo walam yudfan fi maqaabir muslimiina maqaabirta muslimiintana lagu aasi maayo ina waa qof gaala weyaan maqaabirta muslimiintana lagu aasi maayo faslu wataariku salaati calaa darbayn fasalkan wuxuu kaga warramaya sheekhu qofka taariku salaadka xukunkiisa wa taariku salaati qofkii salaada ka tegay calaa darbayni laba qaybood buu ahaaday axaduhuma midkood an yatrukahaa salaada inuu ka taga weyn gayra muctaqidin liwujuubiha waajibnimadeeda isagoo aan ictiqaadsanayn fa xukmuhu kaa xukunkiisu xukmi murtadi qofka murtadka xukunkiisa wey wathaani ka labaadna an yatrukahaa waa inuu ka tago salaadii kaasaalan wahsi waa inuuga tago muctaqidan xaalow yahay mid waa marka waxa wey ictiqaadsan liwujuubiha waajibnimada ictiqaadsan fa yustataabu kan marka waxaa laga dalbi doonaa inuu toobad keeno fain taaba hadduu toobad keeno oo wasallaa uu tukado waxa weeyaan de dilkii waa ka baaqsan ilmaldii haddii kale toobadiisuna xukunkiisuna wuxuu noqon doonaa qof muslimahoo aan la taabanaynin wailaa haddii kale qutila xaddan xad baa markaasi loo dili doonaa wa kaanuu xukmuhu xukunkiisuna waxau ahaaday xukma almuslimiina muslimiinta xukunkooda ayuu ahaaday oo waa la maydhi doonaa waana lagu tukan doonaa maqaabirta muslimiintana waa lagu aasi doonaa qofka salaada ka taga horta taariku salaadka qofka salaadda isagu tukan waaya oo dee salaaddii waa rukni arkaanta islaamka ka mid a ah, shantii tiir shahaadateynkunba ka horeeyo waa rukniga labaad wey qofka haddaba salaadda ka tegay laba qaybood wey inuu qofkaasi salaada waajibnimadeedaba uu inkirsan yahay oo u diidan yahay salaadda waajibba mahaba ama anigu may waajibin buu leey ama istihzaa buu ku samaynayaayoo marka salaada tuka la yidhaahdo waa ku jeesjeesaya salaada tuka marka la yidhahdo wuxuu leeyay maanaa forforarsada in forforarsada doonaysa waa istihzaa istihzaaguna waa kufri buu keensanaya salaad shacaa'irta diinta lagu istihzaasamaya qula biاllahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka qofka isagu waajibnimadii salaadaba inkiray ee diiday isagu wuu ku gaaloobayaa biitifaaqi اlmuslimiin iskumabay khilaafin ba ahlucilmi ahlucilmigu iskuma khilaafin waa murtad diinta waa ka baxay waman yartada minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafiru faulaa'ika xabadat acmaaluhum fi اdunya wاlaakhira marka qofka murtadkaa isagu waa aggaa xagga aynu soo marnay buu raacaya qofkaasi kalabaadna waxa weeye salaadii waajibnimadeedi wuu qirsan yahay marna wuu tukanaya marna wuu ka tegayaa wahsi buu ka tegayaa wahsi cajzi wuu ka wahsanaya shaydaankii baa markaa tiraad maxa u tukan weyed wuxu odhanaya shaydaankaay duufsaday oon tukanaya maba diidanaba salaadii ya inuu ilaahay ku leeyahay waa qirsan yihi inuu dambaabsan yahay waa is arkaya oo salaaduu ka tegey kaasi waxa odhanaya tuko waa la faraya imaamkaa faraya imaamka muslimiinta axkaamtan waa axkaamta imaamku fulinaya weeyaan aaxaadda iyo afraadda muslimiinta ma fulin karaan qofka taarsalada tuko haddii kale waa lagu dilaya uu tukan waayo ma dilaysa maya taa waxaa iskale xaakimkaa iskale haddaad dishid muxuu noqonaya nin ree hebela buu noqonaya deetna waa ohanaya ree hebel noo ohanaya la ilaa la raaciyo ma lama kala dhamaanayo axkaamta noocan oo kale ah xuduudda iyo wax ciqaab ah cidda fulinaysa waa cidda u xil muslimiinta hogaaminaya weeyaan toobadkeen baa la odhanayaa oo salaadii tuko hadduu toobad keeno uu tukoodo dilka waa ka baaqsanaya haddii kale waa la dilaya waa la dilaya waxaana loo dilaya xad isagu waa muslim in lena gaal maaha waa muslim weey xad baa loo dili doonaa dabeetana xukunkii muslimiintu qaadanay waa la meedhayaa waa lagu tukanayaa waa la aasayaa muqaabarta muslimiintuna lagu aasaya laakiin waynan ogaano horta marka hore kaa hore laisku raacay maahay kan dambe ee salaadii wahsiga uga tegaya ee waajibnimadii salaadana qirsan in ahlu cilmigu isku khilaafeen oo culimada qaar kamid a yihahdeen waaba gaal isaga laftiisi iyagoo nusuusta daliishanaya axaadiis kusoo aroortay baynana ahd alcahd اladi baynana wa baynahum الصalاة faman tarakaha faqad kafar buu rasulku yidhi alayh الsalaatu wasalaam marka culimmada qaar ka mida waxay yidhaahdeen qofkii taariku salaadkii haba doona waajibnimada ha qirsanaadabe hadduu salaadaba ka tago waa gaal weeyaan uu ku gaaloobay marka waxay ku tusinaysaa ahamiyadda salaaddu ay leedahay ahamiyadda salaaddu ay leedahay qaarba waxay soo gaadhsiiyeen qofka salaad keliya uga taga camdan ogaan uga taga ayaa baabka soo gelaya markaa qof laisku haysto islaamnimadiisu waa khatar wey qof islaamnimadiisa laisku haysto waa halis weeyaan markaa salaadu aada iyo aad bay waxay u tahay shay qaaliya oo aada iyo aad islaamka dhexdiisa muhiim uga ah laakiin haddana dadkii waxaad moodaa inuu ku jiro wahsi badan salaadihii oo la tukanayo salaadeedoo la tukanaya arks dad iska shaqaysanaya dad maqaxiya iska fadhiya halkan eedaankaba ka baxaya ama salaaddii baaba lagu jira isna halkan u fadhiya o ka sheekeynaya taas waa arrinka labaad waxa kale iyaduna jiraa inaynu aragno dadkii oo aan tukanaynin inaguna aynu iska dhaafno sax maaha sa saxdaa waa maxay in loo sheego salaaddii mardaa la tukanaya kan iska fadhiyaa dee salaaddii ma tukanaya waa in lagu leexdaa salaaddi tukan waa in lagu dhaxda waa in la wacdiyaa la waaniyaa marka waa inaynu inaga lafteennu waa in noqona dad ducaada dadka dadka diinta ugu yaadha salaada ugu yaara oo khayrka ugu yaadha oo xumaanta dadka ka reeba alamru bilmacruuf walnahyi can ilmunkar intaad garanaysa sheeg jaarkaaga u sheeg saaxiibadaa u sheeg xaafadiina u sheeg si wanaagsan oo dhibirsan bilatihi axsan ugu sheeg dacwaddu halkaas ka bilaabanaysa mid kastoo inaga naga mid waa inuu noqdo qof khayrka dadka ugu yeedhaya waltakun minkum umat yadcuuna ilى اlkhayri wayamuruuna biاlmacruufi wayunhaa an ilmunkar mar alla markaa salaada la eedaamo ayaa salaadda kusii socotid dadka salaada ugu yeedh masaajidkiina keena kaad gerin sidii aan tukanaynin u tag salaada ugu yeedh kaxee masaajidka gee ya waani waxaa laga ya waanida in wax ku qaataa laga yaabo waay wuxuui sheekhu wataariku salaati salaada qofka ka tegay calaa darbayni laba qaybood ayuu ahaaday axaduhuma midkood an yatrukahaa waa inuu ka tago ayra muctaqidin liwujuubiha waajibnimadeeda isagoo oo markaasi aan ictiqaadsanayn uu salaad salaad buu ka tegaya isagoo aan waajibnimadii aan rumaysnayn fa xukmu ka xunkiisu xukmu murtadi kii murtadka xunkiisa weeyaanoo de isaga waa la dilaya wahaani ka labaad an yatrukahaa waa inuu salaadii ka tago kaan wahsi buu uga tegaya muctiqidin liwujuubiha xaaluu yahay mid waajibnimadii markaa salaada qirsan fa yustataabu waxaa laga dalban doonaa kaasi inuu toobad keeno fa intaaba hadduu toobad keeno wasallaa uu tukado dee la dili maayo wailaa haddii kale qutila waa la dili doonaa xaddan xad baa loo dili doonaa wa kaanuu xukmu xukunkiisa wuxuu ahaaday xukma almuslimiina muslimiinta xukunkooda ayuu ahaaday xukunka muslimiintu qaadanayaayo dilitaankaa la dilay maaha gaalnimona ma loo dili maayo xad baa loo diliyay xad baa loo diliyay kitaab اjihaad halkan wuxuu nooga galay sheekhu jihaadka jihaadku waxaa inoo sheegay rasuulka salى اllahu alayhi wa alih wasalam waxaa jihaad la ydhaha man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy اlculyaa fahuwa fi sabiili اllah qofka u dagaalamaya kelmadda ilaahay inay sarrayso qofka u dagaalamaya kelmadda ilaahay in ay sarrayso kaasi muxuu u dagaalamaya fi sabiili اllah kaasa fi sabiili اllahi kaasa jihaadkiya ka qabyaalad u dagaalamaya ka xamiyad u dagaalamaya ka madaxtinimo u dagaalamaya ka maal iyo adduun u dagaalamay ka in la sheego u dagaalamay waxaasoo dhan iyagu kuma jiraan ya kuwaasoo dhan kuma jiraan man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya اlculya fahuwa fi sabiil illah jihaadku waxa weeyaan waa iyada oo gaaladii lala diriro iyada oo la sarraysiinayo oo kor loo qaadayo diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay jala wacala kaas weeyaan jihaadku xilligan dambe wuxuu iska noqday wax maaragta qof kastaaba awrkiisa ku kicisto markuu doonayo inuu wax sameeyo ama uu dagaalkiisaasi u sameeyo dariiq u sameeyo ayuu odhanaya waa mujaahidiin baa ti waa jihaad wey qofka ku dhinta waa shahiid wey yaa u sheegay inuu shahiid ya qofka ku dhinta waa shahiid bule dadkii muslimiinta osleenaya oo kana muslimi kana muslimi oo isdilaya ayuu leey waa jihaad jihaad oo dad ku dhimantihiin shuhada tihiin ya kana dagaalamayana waa waa muslim waxyaaba cajaa'ibka dhacay waxaa ka mid a dagaalada qaarkood oy wadaadadu ay galeen sagaashanaadkii ayaa raggii galay qaarkood waxay yidhaahdeen markaanu dagaalamayno annaguna allahu akbar baanu lahay markaan dagaalamayno kuwa naga so horjeedana allahu akbar bay lahaayeen ka warran sheekh ya marka ninkaas yani wuu yaabanaa hadalkaa uu sheegayay wuu joogaa ninkaas yani annaguna allahu akbar baan lahay marka isaga de wax kalaa loogu sheegay mid aada dagaalamaysa o niman muslimiinba aan ahayn baa laga yaaba inuu haysta markaa iyaguna allahu akbar bay soo lahaay annaguna allahu akbar baan lahayn buudi markaase waxa odhanaya waa jihaad wey haddaad dhimatna shahiid baa tahy wadaadaa u fatwa dadka dacwadda iyo khayrka aadka u socda ee sida fiican u socda had iyo jeer carqalada ku ah ee hor istaaga ee mashaakilkana abuura waa xarakeynta xarakaadka ururdimeedyada dheh hadda dawti af soomaaliya ururdimeedyadu dhib fara badan bay ku hayaan diinta iyo muslimiinta wax alle waxaa muslimiinta dhulkooda ka dhacaya boqolkiiba sideetan haddayna ka badnayn ayagaa waxay ku leeyihiin lug bay ku leeyihin meel kastoo mashaakil ka dhacay iyagaa bilaababa iyagaa bilaaba ma garata dowladahana saynu tilmaanay de way gaalaysiiyaan waxay odhanaya dowladda roobka waxayna ku gaarhsiina namixkum maazala falakum kaafiruun maadaama aynay ku xukumeynin kitaabka ilaahay aynay dastoor ka dhigaynin oonay ku xukumeynin de waa gaalay odhanayaan deetna taasa waxay keenaysaa khuruujka sabab bay u noqonaysaa in lagu baxo iyo sabab u unoqonaysa lakin waxyaaba cajaa'ibka waxaa ka mid a ah. ya iyaga oo dawladihiisaa ugu dhilaya oo waxa weeyaan haddii doona mimbarkaba intay soo fuuraan ka dhaleecaynaya oo ictiqaadsanba inay inay gaalan yihiin ayo haddana waxay yihiin dadka ugu badan iyo dawladaha kuhoos ku hoos nool kuhoos jira hadday shaqo noqoto hadday xidhiir noqoto haddii la fadhiis noqoto dadka ugu badan weeyaan dawladduna iyaguma ku dhex jira haddana meel kasta halkan halkanoo keliya maaha waa meelo walba dawladaha kale laftooda caynkaas ya nin wadaad ayaa waxa uu arkay nin muxuu ahaaye qolooyinka dawladdaba u ictiqaadsan inay gaalo tahay ay ku dhilaada markaasuu wuxuu arkay isagoo u shaqeeya markaasu wuxuu ku yidhi miyaad u shaqeysaa suu yidhi haa wasadgii ku ku dhili jiray buu yidhi waa gaalo suu yidhi waan ku dhilayaa xaggana waan kaga labadaba labada <laughs> ma garat marka waa wax qaday dariiqa lagu badbaadayo dadka muslimiinta ku badbaadaya waa dariiqii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisa u jeexay ay mareen qolada halkaa martun baa badbaadaysa isma badbedelaan ahlu ninka dariiqaa mara isbedeli maayo shalay wuxuu lahaana maantana u odhanaya berina u odhanaya isma bedelay laakiin xarakigu isagu waaqica ayuu la soconaya waa siyaasi siyaasaddu kolba dhinaca u jiibsa ula jiibsanaya la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan ahlu ya atbaacu salaf weligoodba waxay soo waxay lahaayeen dadka muslimiintaa dadka u taliya ee muslimiinta ah in lagu baxa ma banaa iminkana way leeyihin birni odhanaya kii joogaaba waa u kii kalown madaxweynihii u yimaadaaba waa isku midun weeyaan mar hadduu muslimba yahay waa gaalon ahay damart kacdoonnadii mudaharaadadu markay ay bilowdeen iyo ka horba waxay lahaayeen dadka muslimiinta muslimiintiihi inay xukaamtooda ay ku ku kacaan ma banaana maantana way leeyihiin birina odhanayaan kama noqonayaan laakiin xarakigu isagu marna wuu mubaarakaynaya inta badan wa mubaarakayaanba maslaxadooda hadduu ku arko waxa weyaan way kicinayaan iyaga dadka iyaga dadka markii ugu horreysay kacdoonadu ay dowladaha muslimiinta ka bilowdeen dowlad kuwan kacdoonada iminka socda ee rabiicil carabiga loo bixiyey waxa uu ka bilowday tunis markii uu tunis ka bilowday magaaladeena iyo dhul badan oo dhul badan oo kaleba xarakiyiintu way barakeynayeen muxaadaraad bay ka galeenba iyagoo le dawaaqiid ba dhacday dawaaqiid baa la riday slafiguna muxuu lahaa waxaas waa fitna bidabd sidii u dhacday dowladaa burburay ummadaa burburay arwaax baa tagtay xoolaa baaba-ay meel laga soo qabtaa lalaayame meel laga soo qabtaba dadkii nabadda ku noolaabaa ayaa cabsi ku noolaaday ma garata maalintaana waxaa la lahaa ma banaana maantana waa lamid mar kastay soo noqotana waa saas kale w waa diin weyaan ina maaha ciyaar maaha xarinkan isagu waxay ka tahay siyaasad ma garata caqiidadii salafkana barta dariiqadii ahlu sunnahe salafkana barta dariiqaana raaca xarakaadka iyo urdiimidyadana iska ilaaliya ya xumanaa ka dhegeysa haddii kale waad hallaabaysa dariiqii saxda ahaad ka hallaabaysa kaa rasuulka inoo jeexay waynu ku badbaadayna aleyhi salaatu wasalaam saxaabadina ay mareen haddii ka dhalinyarada gidaarunba lagu dalaacay ilaa goormun baa ba jihaadii ku baaqayin aan meesheedii aan dhaafayn xikmad baana laga leeyay jihaadka xikam fara badan buu ilaahay u sharciyey xikamkii bay dhaafeen iyagu bama eegayaanba xikmaddiiba ya marka insha allahu tafaasiisheedana waad barin doontiin waad arki doontiin laakiin saa ku caqiidada salafka barashihiisa ku dadaala iyo dariiqooda wuxuuri sheekhu raximah اllah wa sharaa'idu wujuubi اljihaadi jihaadka waajibnimadiisa shuruudihiisu sabcu khisaalin toddoba khislood weeyaan alslaamu islaamnimo iyo walbuluuq qaangaadh iyo walcaql caqli walxuriyatu xornimo wadukuurta labnimo wasixatu caafimaad wataaqatu cala qitaal dagaalku awood loo yeesho waman usira min alkufaari waman usira ciddii lasoo qafaasho min alkufaari gaalada kamida facalaa darbayni laba qaybood buu ahaaday darbun qayb yakuunu raqiiqan addoon noqonaya binafsi sabyi soo qafaalashada lafteeda addoon ku noqonayo wahum iyagu waxa weeye asubyaanu caruurtii wanisaa dumarkii wa darbun iyo qayb laa yariqu binafsi sabyi soo qafaalashada lafteeda aan ku noqonayna addoonnimo wahum iyaguna alrijaalu lbaaliquuna raggii qaangaadhay weeyaan walimaamu imaamkuna mukhayarun fiihim dhexdooda wuxuu kala dooran doonaa bayna arbacati ashya afar shay ayuu kale dooran doonaa alqatlu dil wاlistirqaaqu adoonsi wاlmanu galladaysi wاlfidyatu furasho bilmaali ima bilmaali maal lagu furto aw birijaal marag lagu furto yafcalu min dalika xaggiisa waxuu ka samayn doonaa maa fiihi maslaxatu maslaxaddu waxay ku sugan tahay uu ka samayn doona xaggiisa waman aslama qofka islaama qabla alasri intaan la qafaalnin ka hor axraza maalahu maalkiisa waa ilaaliyey wadamahu dhigiisina waa ilaaliyey wa siqaara awlaadihi awlaadiisii yaraana waa ilaaliyey wayuxkamu lisabiyi ilmaha yar waxaa loo xukumi doonaa bilislaami islaamnimo waxa loogu xukumi doonaa cinda wujuudi alaaثata asbaabin saddex sababood midkood marka la helo an yuslima axadu abiweyhi labadiisa aba mid kamid inu islaamo aw yasbiyahu muslimun ama qof muslim inuu qafaasho munfaridan xaalow yahay mid gaar ka ah can abaweyhi labadiisa waalid aw yuujad ama la helo laqiiqan mid lagu tuuray fi daar islaami daarta islamka markaas lagu dhex tuuray jihaadka shuruudo yuu ku waajibayay horta jihaadka xukunkiisu muxuu noqonaya kan waa ciddi ku waajibay in loga xukunku asalku waa fardu kifaaya waqad yakunu fardu cayn waqad yakunu fardu cayn fardu cayn wuu noqon kara fardu kifaaya wey oo dadka muslimiinta qaar ka mid ah hadday ku qumaan waxa uu noqonayaa dadka kale waa ka dhacay waa fardu kifaaya laakiin xaalad ayu wuxuu noqdaa fardu cayn buu xaalad noqdaa xaaladuu furducayn noqdo waxaa ka mid a cadowgu hadduu soo weeraro dhul muslimiinta ka mid a hadduu dagaal kusoo qaado gaalada hadday dagaal kusoo qaadaan dhulkii muslimiinta hadday dagaal kusoo qaadaan dadka muslimiinta halkaa degani inay dhulkooda iyo diintooda ay difaacaan waajiba ku tahy waa farducayn qof kasta waajib ku noqonaya rag iyo dumarba farducayn weya xaaladaha kale farducaynka noqdo waxaa ka mid a haddii imaamku dadka qaar ka mid u yidhaahdo hebel iyo hebeloo soo baxa dagaalka inamariya oad oo niman aan laga maarmayna yihiin farsamo yaqaannimo hadday tahay iyo hadday tala tahay hadday waxyaaba tahayba dad aan laga maarmaynin wey deetna wuu magacaabo wuxuu yihi hebel iyo hebel iyo hebel dagaalka hausoo baxaan kuwaasina waajib cayni buu ku noqonaya kama baaqsan karaan waxa kale waajib cayni noqda waxa weeye marka safka gaalada iyo safkii muslimiinta iska hor yimaadaan gaaladina halkaasay soo istaagtay musliminta halkan soo istaageen dadka muslimiinta ee safkaa gaalada ka hortegay taagani inuu qof dib u noqdaa waa xaaraamu qof kastoo halkaa joogo wuxuu ku noqoya farducayn buu noqonaya waman yuwallihi yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaali aw mutaxayizan ilaa ficatin faqad baa biqadabin min allah marka xaaladahaas wuxuu noqdaa fardu cayn buu noqonaya lakin asalka muxuu noqonaya fardu kifaaya haddaba cidduu ku waajibin waa kan wuxuu nihi wa sharaa'id wujuubi jihaadi jihaadka waajibnimadiisa shuruudiisa sabcu khisaalin wey alislaamu gaalkuma waajibin walbuluuqu qaangaadhka ilmihi yaraba ku baxay walcaqlu kii waan laba ku baxay walxuriyatu xornimada maxaa ku baxay ya addoonka wau wadukuriyatu labnimu maxaa ku baxay dumarka wasixatu caafimaad maxaa ku baxay qofkii xanuunsanay qofka isagoo xanuunsanaya waxa weeyaan awood aanu lahayn oo maalan waxa weeyaan ama awood baanu lahayn shardiga dib ku baxaya laysa calى الضucafaaءi walaa calى اlmarضى walaa calى اladiina laa yajiduuna maa yunfiquun soo mahan ayada quraanka waay wالطaaqaةu calى اlqitaal iyo qofku inuu awood u leeyahay dagaalkii inuu awood u leeyahay dagaalka ku dagaalami karo indhoolya ba ku baxay iyo qofkii laxaadka la-aa yaa kuwaas iyaguna waajibku maaha ayib kulle tafaasiil badan uu yeelan doonaa tafaasiishiisa insha allah kitaabkeena ku xiga ayaa ka faahfaahsanaanay kan marka kaas insha allahu haddii ilaahay na gaadhsiiyo ilahay idinkiisa halkaasaan ku sharxi doona insha allah waman usira qofka lasoo qafaasho oo min alkufaari gaalada ka mida ah, fa darbayni dadkii gaalada lasoo qafaashay laba qaybood buu noqonayaan marka dagaalka la galo ee gaalada lasoo qabqabto marna gaalada lasoo qabanaya marna xoolahoodi baa lasoo qabanaya xoolahooda marka lasoo qabto haniimaa la dhahda wuu inoo keeni doona sheekhu isaga inooga warrami doona iminka iyagii laftooda baa lasoo qabtay mar haddaa lasoo qabto laba qaybood bay noqonayaan dadka gaalay facala darbayn darbun qayb yakunu raqiiqa binafsi sabi qayb addoomo noqonaya qafaarshada lasoo qafaashay lafteeda mar alle markaasa soo qafaashaba waxay noqonaya addoomay noqonaya mar alle markaa lasoo qafaashaba maxay noqonayaan addoomay noqonaya wahum iyagu asibyaanu waa caruurtii iyo wanisaa dumarkii lalayn maayo ayaga addoomun bay noqonaya wadarbun iyo qeyb laa yariqu binafsi sabyi waxa weeyaan qafaalashada lafteeda kuma noqonayaan addooma ku noqonay mar alle markaa lasoo qafaasho addoomi ma noqon maayaan wahum iyagu alrijaalu lbaaliquuna waa rag raggii qaan gaadha wey wixii raggii qaan gaadha ee hubkaadka ah ya kuwaasi iyagu qafaarashada soo qafaarashay ku noqon maayaan addooma ku noqon maayaan walimaamu imaamkuna mukhayarun fiihim bayna arbacati ashyaa afar shay iyuu dhexdooda kala dooran doonaa afar shay buu eegi doonaa ka maslaxaddu ku jirto afartaa maxaa uga horreya alqatlu dilka ka koowaad waa dilka haddii maslaxadu arkay in la wada laayo waa la wada laynaya dadkii lasoo qafaashay beder markii saxaabadu rasuulku la tashaday cumar bin khadaab wuxuu ishaaray in la wada laayo waayo cadowgii waxay u tahay dhaawac bay u tahay iyo cabsi ay cabsanayaan argagax bay ku noqonaysaa waayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam taladan muu qaadanay waa lagu canaantay maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkina fi اlard turiiduuna carad الdunya wallahu yuriid اlآkhir sosama ayada qora waay marka haddii maslaxataa ugu jirto wuu samaynaya wاlاstirqaaqu ka labaadna waa addoonsi inuu u arko in addooma laga dhigto lagu shaqeeyo markaana iyaduna maslaxadadii ku jirto iyaduna waa samayn ka saddexaadna walmanu galladaysi wey inu iskaba sii daayada inuu iskaba sii daayo iyo maslaxadu arko oo waxaa dhici kartaba qofkan sii deynta uu sii daayo in islaamo islaamnimadiisanaba inay ku jirto inay dad badan kala soo islaamaan ama sii deynta la sii daayo isaga inay waxa weeyaan dad badan oo eh, muslimiinta dad dad dad eh, sii deynta isaga la sii daayaa in amni lagaga heli karo dariiqa iyo meeshaa waxa weeyaan nin odayo oo kale inuu yahay oo ama ba uu yahay waxaa laga yaabaa sii deyntiisaasi in muslimiinta maslaxad ugu jirto oo dhexmaritaankiisa la dhex maraya iyo iyo dadka muslimiinta kaaga dhoway inuu naba inay ku noolaadaan wax dhici kara ya iyaduna rasuulkuna waa sameeyey alayhi isalatu wasalaam dagaalkii beder nib ninbuu ku galabaystay ninkii gabayaano waa u ahaa waxaana balan uu ku qaaday inaanu dib oo dambeysa rasuulka uunugu soo gabayeynin oo aanu soo aflagaadaynayn waa la sii daayay kufaartu qorashood bu iskaga dhex noqday dagaal ma uxud bu ahaatalo maslan aduu dagaal kale ayaa yidhaahdeen wa dagaal ba loo baxaya inamana wuu diiday isagu ya waxay ku qasbeen inuu rasuulkana weeraro oo gabaygii wax ku weeraro marka hore wuu ka cudur daartay wuuna diiday lakin markii dambe wuu ogolaaday waa sameeyey dagaal bay la soo qaaday ayaa uu soo raacay ay soo raaciyeen o namar wa soo raacay dagaalki waa haddana mar labaad lagu qabtay wuxu igu galadayso laa yuldaqu اlmuؤminu fii juxrin maratayn rasulku wuxu uhi qof mu'mino god laba jeer laguma wada qaniino markii hore hadda lagu sii daayay mar labaad ku noqotay markan labad de lagu sii dayn maayo wey ya ballankii wuu ka baxay gabaygii ballankii uu ku qaado ballankii wuu ka baxay dagaalkii u soo soo racin u soo raaca soo baxay maslaxadda ay ku jirta waxaa kale ka mid a ah galadaysiga asagoo rasuulka alayhi sala sl ninki lo ohan jiray thumaama ibnu athaan wuxuu ku galadaystay inuu iska sii daayo nin reerkooda hoga hogaamiyana waa ahaa isaga oo meesha yamaamo la yidhaahdo ka yimid oo ku socda maka ayaa la soo qabtay rasuulku aleyh saddex ishuu saddex isho ayuu u iman jiray saddex ishuu xidhnaa saddexdaa cishaba waa u yimid waa wareysanayay wuxuu odhan jiray in tamnun tamnun daa shaakirin wain taqtul taqtul daa damin haddaad igu geladaysatidna da waan kuu mahadnaqaya haddaad i dishidna da mar in badanoo asxaabadaada ka mid anba waan dilay haddaad lacag doonaysa nin xoola haystaan hadda i weydiisan kusinaya saddex cisho markuu sidaa rasuulku u yimi mar did muxuu iska sii daaya masaajidku ku xidhnaa wuxuu arki jiray dadka muslimiinta iyo salaadii tukanayaan iyo wacdigooda iyo arrimahooda iyo waxaaso dhan waa arkay masaajidku ku xidhnaayo marka tiirkaa lagu xidho wuxuu arkaya salaadii iyo sida loo tukanayay iyo khayrka meesha ka socdo dhan bu arkay siideyntii deyntii la sii waa islaam nimankii gaalada ahaana laf dhuu gashay bu ku noqon marka maslaxad baa yaa iman karta marka intanba tay maslaxaddu ku jirto ayuu qaadanaya ta afraadna waxa wey walfidyatu bilmaali walfidyatu waa waa qofka in la furto waa furasho bilmaali ay imaa bilmaali aw birijaali ama rag buu ku furi doonaa ku furan doona ama maal bus ku furan doona waa lacag bixi haddii maslaxad ku jirto ama rag ku furan doona dad muslimiinta ka mid oo la haysto oo la qafaashay ayaa uu ku furan doona oo raggaan idinka haynaan idin idin kuwaad naga haysa noo soo daaya taana waa sameyn yafcalu min dalika xaggiisa waxau ka samayn doona maa fiihi maslaxatu maslaxaddu waxay ku jirto afartaasi kay maslaxad muslimiintu ugu jirto uu samaynaya waman aslama qofka islaama qabla alcasri intaan lasoo qafaalani ka hor axraza maalahu maalkiisa waa ilaaliyey wa damahu dhiiggiisiina waa ilaaliyey wa sigaara walaadi carruurtiisa yarna waa ilaaliyey oo rasuulku wuxuu yihi umirtu an uqaatil naas xataa yaqulu laa ilaaha ila allah ilaa laa ilaha illa idhahda qofka laa ilaha illa allah yidhaahda ee islaama faqad casaw minii nafsahu wa maalahu ila bixaqihi wa xisaabuhu cala allah wuxuu iga ilaaliyey naftiisii maalkiisiiba waa qofka isagu ashahaata ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamed qofka muslimka dhiiggiis waa macsuum wey bal ilaali ya markaa qofkii soo islaamay intaan la soo qafaaranin ka hor maalkiisu waa u ilaashan yahay lama taabanayo naftiisiina way ilaashan tahay caruurtiisina way ilaashan tahay qofkaas waay oo de carruurtu waxa ay raacayaan si isaga inoo sheegi doona eh. labadiisa waalid bay raacaan haddii labadiisi waalid ay muslimaanna waa muslim labadiisi waalid hadday gaalo yihiinna de gaal buu ahaanaya isaguna oo axkaamtii addunyada de gaal buu noqonaya axkaamta aakhirada axkaamta addunyada waay marka laa ilaha illa qofka dhiggii u ilaalisa usaama ibnu zayd radia allahu canhu dagaal baa la galay dagaalkii nin baa gaalabaa nin saxaabiyi buu dilay deetana markuu dilay buu usaama uu arkay buu kula soo kacay isuna seeftii mar allay markuu arkay inuu usaama marka waxa weeyaan seeftii ay ah haysato yu ashahatay laa ilaha illa allah moxamedun rasuulu ayaa buu yidhi kamuu daynin inuu ku dhuftay isagoo seefta wuxuu u qaatay in uu doonayay inaan la dilin rasuulka qisadii looga warramay usaama wuxuu dilini sidaa yidhi markaasuu wuxuu ku uhi usaamuhu aqataltahu bacda maa qaala laa ilaha illa allah markuu ashahatid dabadeed baad dishay maxaad yeeli doontaa laa ilaaha illa allah maxaad ka yeeli doontaa marka aakhiro kuu timaado iyaduu kula doodaysa maxaad yeeli doontaa markaasuu wuxu rasuulka ilaahayow seeftunbu iskaga yeelani de yani seeftu iskaga yeelani wuxuu wuxuu doonayay keliya inaanan la dilin buu doonayay markaasuu wuxuu ku uhi ashaqaqata qalbahu ma qalbigiisa jeexda adugu ood eegtay inuu qastiga iyo waxaan ugala jeeday halka faa'ido muhima ku jirta khawaarijtana waa gaal wey waayo wuxuu xalaashaday khamriga cabitaankiisa may qof baa ribada isticmaala ribadii waa looga nasteexay oo ribada iska daa waa xaaraan weeyaan so wallahi waan ogay xaaraan tahay waan dayn kari lahay anoo galamaas arkaya mu ohanay wuu gelayaa maba joojinayaba miyaynu odhanayna ribada aada wadid adiga oo garanaya inay ribada xaaraan tahay welitaankan aada ribada wadaa waxay ku tusinaysaa inaad inaad waxa wey xalaashatay maya amri qalbiyo ma garan karno ilaa isagu inoo sheego oo inoo caddeeyo inuu waxa weeyaan wuu arkaa inay ribada xalaatay ama khamriga xalaal ama zinada ay xalaatay ama beenta ay xalaatay wahan ma jiro amru qalbi wuxuu la shaqaqta qalbahu qalbigiisa dilaacis qalbigiisa dilaacis waay marka halkaas waa halka lagu hallaabo nimanka khawaarijta la yidhaahdaa ee xarakiyiintuna waa halka ay aada uga hallaabeen aad bay ugu hallaabeen baabkaas wayuxkamu lisabiyi ilmaha yar waa loo xukumi doonaa bilislaami islaamnimo ayaa loo xukumi doonaa cinda wujuudi cinda wujuudi alaaثati asbaabin saddex sababo midkood saddexda in la wada helo shardi maaha midkood haddaa la helo saddex sababood midkood markaa la helo ayaa islaamnimo lagu xukumaya an yuslima axadu abaweyhi labadiisa waali mid kamid inu islaamo haddii labadiisa waali midkooda u islaamo ya isna muxuu noqonaya maxaa loo xukumaya ya islaamnima la xukumay wuxuu raacayaa xagga islaamnimada weladku wuxuu raacaa ashrafu abaweyhi xagga islamnimada muxuu raacaya ashrafu abaweyhi labadiisa waalid ka ugu sharafta badan labadiisa waalid ka sharafta badan muxuu noqonaya marka labadii waalid mid kamida baa islaamay labadaa waalid keba sharaf badan ka islaamay markaa kaa islaamay iyuu la xukun noqonaya ashrafu abaweyhi buu raacaya ya hadda halka maarata baabkii nijaasada marka soo marrayna akhasu abaweyhi buu raaciy xagga xukunka oo sii noqonaysa waxaynu soo marnay eygi iyo doofaarkiinu nijaas yihiin labadaas waxay iska dhaleen iyo labadaas wixii shay daahira ay iska dhaleen eygii iyo laxdii ayaa ilmi iska dhalay laxdu waa daahir eyguna waa nijaas ilmihii dhashay xaggee la haleeshinaya ayagaa la haleeshinaya waa nijaas min odhana akhasu akhasu abweyhi buu raacaya baabka aan soma halkan islaamnimada muxuu raacaya ashrafu abaweyhi ashrau waay halkaa in soo dhaafan masala jirta kolley baabka xagga hora ayda iyo mar haddii dee iyo ibni aadamkii insha allah markaa sheegi doona waay marka labadiis waalidka mid haddaso aw yasbiyahu ama uu soo qafaasho muslimun qof muslimhi munfaridan xaalow yahay mid ka gaara can abaweyh labadiisii waalid labadiisii waalid lama soo qafaalanay isagoo gaara ilmihii yaro keliya la soo qafaashay qof muslimaana soo qafaashay qofka muslima gacantiisa uu soo galay iyo xukunkiisa raacaya gacantiisa uu soo gala waa qof muslima isna xukunkiisu qaadanaya aw yuujada ama waxaa la hela laqiitan xaalow yahay mid lagu tuura fi daar lislaam aw yuujada laqiitan fi daar lislaam daartii muslimiinta dhexdeeda iyadoo lagu tuuray ayaa markaasi la helay oo halkaasa lagu tuuray isaga marka e, ilmihii yara isagu islaamnimadiisa saasay noqonaysa haddii labadiisa waalid muslimiin yihiin ama midkood muslim yahay qof muslima soo qafaashay daaru islaam baa laga dhex helay ilmo yar baynu helnay isagoo halkaa lagu tuuray ilmaha yar waxaynu xukumaynaa maxay islaamnima loo xukumaya wadaadadana hore waxay odhan jireen ciidi way ashahaadataa ya deetana ciiddi ashahaada kii la dhigay ilmihii yar halkaa la dhigay isaguna wuxuu noqonayaa muslim muslim buu noqonaya oo islaamnima loo xukumaya maadaama daaru islam laga helay ilmaha yara la qeydkana de axkaam buu yeelanaya haddaba iyaduna waxaa muhiima inaan ogaano caruurta gaalada ilmaha yar ee labadiisii waalid ay gaalan yihiin axkaamta adduunyada muxuu noqonay muxuu qaadanaya axkaamta adduunyada iyo axkaamta akhira waxay u kala duwan yihiin ilmihii yaraa isagoo aan qaan gaadhin oo labadiisii waalidna ay gaala yihiin bu dhintay labadiisii waalidna waa gaalo isna waa dhintay ilmihii yaraa isagoo yar bu dhintay xukunkiisu muxuu noqoya xukunkiisa aakharka xukunkiisu xukunka aakhirkaasa logala waa gaalo isagiina waa la waa nooli ilmahan yar ma waxaan idhaahnaa waa muslim mise waxana waa gaal labadiisii waalidna way joogaan labadiisii waalidba waa gaalo maha muslimiin labadiisii waalidba waa gaalo isna waa kan siinaa ma waxaan dhahnaa waa muslim soocon waa gaal waa muslim ba se waa gaal waa gaal axkaamtii wuxuu qaadanayaa axkaamta labadiisa waalid buu qaadanaya hadday dhaxal noqoto waa dhaxlaya qof muslim qof gaalo ma dhaxlo hadduu dhinto axkaamtii wuxuu qaadanayaa gaalada la maydri maayo laguna tukan maayo maqaabir biskuutana lagu asi waa gaal weeyaan haddama arta markaa ilmaha yari ee gaalkiihi intuu adduunyadan joogo labadiisii waalid la joogo aanu qaangaadhin ee uu yar yahay labadiisa waalid ee gaalada buu la xukun noqonay markaa waa gaal ba noqonay dadka qaar ka mid waxay duraan sheekhu ibnu taymiya raximah اllah ibnu taymiya waxau radiyey nin shiica oo kitaabkii minhaaju sunna ayuu ku radiyey ninkaasi waxa uu sheegay wuxuu gaalaysiinayaa aduu wuxuu ha wuxuu ka warramayaa abubakr sidiq iyo cumar bn khataab radi allahu canhuma iyo cuhmaan bn cafan in aynay xaq u lahayn inay khilaafada ay qabtaan oo ilahay ba wuxuu yihi laa yanaalu cahdi الظaalimiin markaasuu wuxu uhi laa yanaalu cahdi الظaalimiin waxay ku tusinaysaa abubakr iyo cumar iyo cuثmaan inaynay khilaafadii muslimiinta inay xaq u lahayn sababtoo ah dhaalimiin bay ahaayeen kufri bay ku dhaceen ama gaalay ahaayeen intaana rasulku soo bixin ka hor gaalay ahaayeen laakiin cali bin abi aalib radia allahu canhu isagoo yar buu islaamay isagoo yar buu islaamay marka isagu muu soo marin gaalnimo muu soo marin isagaa u xaq mudnaa buuri marka laa yanaal cahdi aalimiintaasi isagu soo geli maayo marka sheikh islam ibn tayma raximah llah mas'aladii wuxuu uga warramay isagu si cilmiiba uga warramay oo wuxuu tilmaamay cali bn abi aalib radia allahu canhu intaanu rasuulku soo bixin ka hor muxuu ahaa muxuu ahaa dee labadiisa waali maxay ahaayeen gaale isaguna wuu yari yahay xukunkoodii buu qaadanaya marka micnaheedu waxa weeyaan gaalnimo waa lasoo wada maray abubakr gaalbu gaalnimu soo maray cumar gaalnimu soo maray cuثmaan gaalnimu soo maray cali bin abi talib gaalnimu soo maray yaridii uu yaraa markii islaamku u yimid islaam intaanu islaamin ka hor labadiisii waalidu buu la xukuyey deetna qaar suufiyada ka mida ah nacaybka ibnu taymiya necab baa waxay yidhaahdeen ibnu taymiya waxa uu yihi cali bin abi aalib muslim uhayna gaal buu ahaa oo wuxuu gaalaysiiyey cali bin abi aalib isaguna muxuu ka warramaya masaladayna ka warrama ka warramaya maxay ah ya ilmaha yar labadiisa waalidna ay gaalada yihiin xukunkiisu muxuu noqonaya labadiisa waalid bu la xukun ahaanaya deetana isagu wuxuu tilmaamay afartii khaliifba inay soo wada mareen gaalnimo inay soo wada mareen abubakar iyo cumaan abubakar iyo cumar iyo cumaan de iyago waaweyn bay islaameen calina isagoo yar bu islaamay laakiin intaanu islaamin ka hor muxuu ahaa muslim bu ahaa ya la xukumaya islaamnimo ya la xukumaya marka ulbuuca b ku tukubaya ulbuuc soo mataqaani usha bocda yani way kala jabaysaa hadduusa qofka ku tiirsadana way kala jabaysaa wax kalena maaha nacaybka ibnu taymiya necab yihiin bawgiis inay ka been abuuraan waana saas halkaan ku dayno wsala اllah wslm wbaarak calى mxamed wcalى alih wsaxbihi ajmaciin